bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمaعين اllهma انfعna ma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزidna علما qala الإmام أbو الxuseين mسلم بن xajاaج بن mسلم الqushayri naysaburi raximه الlah taعaalى bab fي man يثنى عlayhi khayr أw shar min الmوtى wuxuu ku saabsan yahay fii man yutnaa calayhi qofka dhintay ee lagu ammaanay khayrun khayr oo dadka ay dhaheen hebel waa ahlu khayr oo mase sharun shar lagu sheegay min almowta dadkii dhintay qof dhintay oo dadku ay dhaheen ahlu shar buu ahaa iyo qof ay dadku dhaheen ahlu khayr weeye arrintaas iyo makhraatigaas ummadda ay ku qireen qofkaa dhintay ayaa laga hadlayaa inay tahay shahaada iyo marag caddaynaysa qofkaa waxa uu yahay tilmaantaa lagu tilmaamay daraaddeed qaala waxadaanaa yaxya binu ayuub wa abu bn abi shayba wa zuhayr ibnu xarb wa caliy bnu xujrin sacdi kulluhum dhammaantood can ibnu culayay ka wariyeen ismaaciil walafdu liyaxya qaala xadaanaa ibnu culaya akhbaranaa cabdulcasiis bnu suhayb can anas bni maaliki radia allahu canhu qaala mura bijanaazatin janaaza la soo mariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam la wado fa uhniya calayhaa waxaa lagu ammaanay khayran khayr waxaa lii waa qofkii hebelaha ehlu khayrkaha wanaag iyo sifaad fiican baa lagu sheegay faqaala nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu yidhi wajabat wajabat wajabat way u waajibtay janno way u waajibtay way u wamura waxaa la soo mariyey nabiga bijanaasatin janaaso kale iyo meyd kale fa utniya calayhaa sharaa shar baa lagu sheegay faqaala nabiyullaahi sala allahu alayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi wajabat wajabat wajabat way u waajibtay way u waajibtay naar qaala cumar cumar oo ka mid ah dadkii nabiga la fadhiyey ee maqlaya calayhi salaam baa wuxuu yidhi fidan laka abii wa ummii fidaa'an bay aheed oo alfulmamduud haddana waa lasoo qasriyey fidan laka abi wa ummii aabbaha iyo hooyada lagugu furaya rasuul allow dhib oo dhan ilaahay ilaahayha kaa badbaadiye murra waxaa la soo mariyey meeshan bijanaasa janaaso iyo meyd baa la soo mariyey fa utniya calayhaa khayraa khayr baa lagu ammaanay faqulta waxaa tidhi wajabad wajabad wajabad wa murra waxaa lasoo soo mariyey bijanaasa janaaso kaliya meyd kale fauthniya calayha waxaa lagu sheegay oo lagu ammaanay ah, waa iska taahara la waafajinayaa uhniya calayha waxaa lagu sheegay sharan shar faqulta waxaa tidhi wajabat wajabat wajabat way u waajibtay way u waajibtay way u waajibtaa tidhi maxaa waajibay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu nabigu yidhi man ahnaytum calayhi khayraa qofkaad khayr ku ammaanteen dushiisa wajabat lahu ljanna janna u waajibtay oo dadka ahlukhayrka ay dhahaan qofkaasi qof wanaagsan buu ahaa waman ahnaytum calayhi sharaa qofkaas shar ku sheegteenna wajabad lahu naarunaa baa u waajibtay antum idinku shuhadaau llaahi ilaahay makhraatigiisi baa tihiin fi lardi ardada gudaheeda antum idinku shuhadaaullaahi ilaahay shuhadadiisi iyo makhraatigiisii baa tihiin fil ardi dhulka jooga antum idinku shuhadaa'u shuhadaaullaahi fi lardi saddex jeer buu ku celiyay nabiga calayhi isalaatu wasalaam masalatu shahaada cala almayit in meydka lagu maqhraati kaco culammada waxay u qaybiyaan ashahaadatu cala alshaqsi washahaadatu cala alwasfi ashahaadatu cala alshaqsi washahaadatu cala alwasfi in qof mucayana la yidhaahdo hebel waa ahlu naar ama waa ahlu janno nas iyo daliil bay u baahan tahay oo dadkii jannada loogu bishaareeyey kaalcasharati almubashariina fi aljanna tobankii nabiga uu jannada ugu bishaareeyey ahaa iyo saxaabada qaar ka midahoo gaargaar uu u sheegay sida haabit ibnu qays ibnu shimaas oo kale sida cukaasha binu muxsin alasdi oo kale ka faadumata walxasan waalxuseyn oo kale dadkii mucayanka mucayankahaa nabiga calayi slam jannada ugu bishaareeyey waa nas waa daliil iyo dadkii naar loogu bishaareeyey ka abiilahabin oo aayad ku soo degtay inuu geli doono naar iyo cadaab daata lahab olol u saaxiiba iyo gaaladii kufriga iyo gaalnimada ku dhintay ee la caddeeyey arrimahaasi waxaa weeyaan shahaadatu cala shaqs qof oo la yidhaahdo bicaynihi jannuu gelayaa nas baad u haysataa daliil baad u haysataa iyo naar buu gelayaa daliil baad u haysataa taasi marka waxay u baahan tahay in daliil mucayan oo khaasa aad u haysato masalada iyada ah oo qof aad isleedahay qof xun buu ahaa oo aad u malaynayso ee laga khaatimada inu ilahay u hagaajiyey oo towxiid ku dhintay oo islaanimo ku dhintay ayb waxaa kaloo jirta ashahaadatu cala alwasfi tilmaamo xunxun qofkii samaynayey qofka asagaa shahaadadaasi iyo tilmaamtii xumeed oo uu samayn jiray wixii dhaqanka xumaa waa la dhihi karaa qofka asaga shar iyo xumaan iyo qofkaa looga baqaayaa ama wuxuu ahaa khayr iyo wanaag buu samayn jirayoo yurjaa lahu khayr khayr baan u rajaynaynaa waa la dhihi karaa laakiin ilaa ilaa hebel jannuu gelayaa ma dhihi karta adoon daliilu haynin cumaan binu madcuun radia allaahu canhu saxaabi la dhihi jiray oo nabiga calayh salaam ay isku naas nuugeen oo muhaajir ahaa oo awal muhaajiriyin maata fi lmadiina wadufira fi lbaqiic bay dhahaan ninka ugu horreeyey muhaajirahoo madiine ku dhintay oo xabaalaha baqiic lagu xabaalo ugu horreeyey ayuu ahaa cuhmaan bin madcuun qoladii uu la noolaa ila muhaajiriin nimanaan waxba haysanin oo xoolahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dhulkoodii oo ka soo cararay bay ahaayeenoo madiine yimid ansaaru rasuuliillaahi baa soo dhowaysay aws iyo khasraj waa la qaybsaday oo nin kasta oo muhaajir ah qows reer ansaareedah walaal looga dhigay oo lagu xidhay oo lagu tacallujiyey marka qoladii uu la noolaa cumaan binu madcuun gabadhii baa ka sheekaynaysaa markuu dhintay waxay tiri waxaan maqhraate ogu ahay inuu ahlu yahay markaasuu nabiga calayi salaam wuxuu yidhi yaa kuu sheegay yaa kuu sheegay aniga oo rasuul allah ah baaban ogeyne markaasay waxay tihi haddii cumaan bin madcuun ba aanan ahlu janno ahayn yaa ahlujanno noqoni marka nabiga calayi salaam wuxuu leeyahay wixii deliil u baahan ha ku degdegin oo aadan nas u haynin laakiin sifaatkii iyo wanaaggii aad ku aragtay khayr baan u rajaynaynaa ehlu khayr buu ahaa waa fii maa yadharu lana sida noo muuqata waad dhihi kartaa markii dambe way riyootay gabadhii waxay ku riyootay ninkii oo ilbiya ay u qulqulayso markaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi hada camaluhu waa camalkiisii waxaad aragtay marka inuu ehlu khayr ahaa ehlu janna aha markii dambe ruyadaasuu nabiga ku fasiray sala allahu aleyh waali wasalam kashahaadatu cala alwasfi weeyaan dadka markhaatigooda la aqbalayo ee wajabad wajabad wajabad dhihi waxay caddeeyaan oy dhahaan waa inay yihiin dadka cadliga ah ee fiqaadda ah ee makhraati iyo marag geli kara waa inay yihiin qofka makhraatiga geli kara waa inuu yahay qof muslima oo cadaalad ah cadlina waxaa la yidhaahdaa awaamirta allana wuu la yimid nawaahiduu ka reebana waa ka hadhay khiyaarnimadana waa ilaaliyo oo muru'adiisuu dhowrtay qofkaas way qofka warkiisa la aqbali qofka warkiisa la aqbalaya oo wax kale oo sabab ahoo qalbigiisa ku jirta ayna jirin hadduu qofka wax ka sheegana wuxuu oga sheegayaa shartiisii iyo dhibaatadiisiibuu ummadda oga digi hadduu yahay qof saamayn ku lahaa ummadda oo bidco oo kale iyo umuuro xunxun iyo dhaqamo xunow asaga uu bilaabay dadka ay oga dayanayaan waa la caddayn karaa markaa asaga waa la sheegi karaa dadka laakiin waxaa la rabaa inay noqdaan dad cadli ah oo aan xadgudub iyo ninjeclaysi aynan arrintu ka ahayn dhan jeclaysi aana ka ahayn ah, sida uu ogaa ilaahay ku ogaayo wanaag ahaa buu sheegi wuxuu ilaahay ku ogaayo xumaana uu sameeyeyna waa ka sheegi asaga oo oo la jeedo maqsad xasan ah marka in caytan ay iska noqotona lama rabo oo laa tasubu lamwaat buu nabigu calayi isalaam yidhi dadka dhintay hacaayina maxaa yeelay fa innahum qad afdaw ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen wixii camal ahay la imaadeen way gaadheene kuwa nool unbaa dhibaato ka soo gaaraysaa laakiin qofka xumaantiisa la sheegi waa qofka la leeyahay raad buu ka tegey xun oo in looga daydo ay laga yaabo dhaqan xun iyo akhlaaq xun buu ka tegey ka asaga ummadda waa looga digayaa waa aartiisii iyo raadkiisii iyo camalkiisii weeyaan wuxuu asaga la yimid umaa laga hadlayaa ayb qaala waxadaanii aburabiic الzahraani qaala xadaanaa xamaad yacni ibnu zayd xaa waxadaanii yaxya bnu yaxya qaala akhbarana jacfar bnu sulaymaan kilaahumaa can haabit bni aslam can anas bni maaliki radia allahu canhu qaal mura cala anabiyi sala allahu caleyh wasalam nabigaa waxaa la soo mariyey bijanaasatin janaaso fadakara bimacnaa xadiida cabdilcasiis can anasin hayra ana xadiida cabdilcasiizi atam kaasaa ka taabsan baabu maa jaa fii mustariixin wa mustaraaxin minhu wuxuu ku saabsan yahay maa jaa wixii ku yimid fii mustariixin fii shaksin qof dhintay oo mustariixin raaxaystay wa mustaraaxin ow amase shaksun maanta dhintayoo mustaraaxun minhu laga raaxaystay dadku labadaa un weeyaan qofna waa raaxaystay qofna waa laga raaxaystay oo qofka mu'minka ee wanaagsan buu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka raaxaystay qofka kalena waa qofkii shartiisa laga raaxaystay qaala xadaanaa qutayba bnu saciid can malik ibni anasin fii ma quriya calayhi can muxamed bni camr bn xalxala can macbad bni kacb bni malikin can abi qataadata bn ribciy alxaari annahu kaana wuxuu ahaa abu qataada yuxadiu kii warrama ana rasuula allah nabiga calayhi salaam mura calayhi bijanaaza baa la soo mariyey faqaala nabiga wuxuu yidhi mustariixun ahuwa mustariixun ma mid raaxaystaybaa wa mustaraaxu minhu ow baa ku jirta meesha wawaas bimacnaa ow wey ow mustaraaxu minhu mise waa mid laga raaxaystay saasuu saxaabada weydiiyey ma ku raaxaystay mise waa mid laga raaxaystay qaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul allah allaala waxay saxaabadu ay garan waayaan su-aasheeda nabiga weydiin jireen yaa rasuul allah malmustariixu qofka raaxaystay maxaa laga wadaa walmustaraaxu minhu midka laga raaxaystayse maxaa laga wadaa faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi alcabdu lmu'min addoonka mu'minka ah yastariixu wuxuu ka raaxaysan hadduu dhinto min nasabi dunyaa adduunyada tacabkeeda qofka mu'minka ee muwaxidkahaa ee takaaliiftii sharciga ee lagu kallifay la yimid awaamirtii la ilaaliyey waajibaadkii iyo wixii la amray wixii xumaanoo laga reebana ka hadhay qofkaa adduun hadduu ka dhinto oo ka tago qofkaasi waa ka raaxaystay adduunyadii waa ka raaxaystay dadka ninka wuxuu nabigu sheegay calayh salaam oogu dhibaato badnaa oogu rafaad badnaa oogu noolal xumaa adduunyada jannada markii la geliyo oo yusbaqu mara sabqa hal mara jannadii la tiimbiyo ayaa waxaa la leeyahay hal mara bika baasun qat weligaa wax dhibaato ah maku soo martay gaajada jiifxumada caafimaad darada duruuf iyo musaarad buu adduunka ku noolaan jiray dhibaato markaasaa markaas jannada waa ahlujanna laakiin muwaxid buu ha mu'mina oo iska sabra daacaysta ayuu ahaa jannada markii la geliyo u horraysa markaasa waxaa la bal ka warran adduunyada intaad joogtay dhib maku soo maray maya weligay wax dhiba maakin buu leehay wixii oo dhanba maskaxdiisa waa laga saarayaa walwalkii iyo murugtii iyo xanuunkii iyo saamaynto dhanba waa laga saari alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuuru shakuur ilay saas ilayhim ilaahaygii naga tagsiiye wixii dhibaato ahaa iyo tacab iyo walbahaar ahaa ilaahasaa mahad iska leh ayuu leehay marka yastariixu min addunya adduunyada haba yaraatee u maaratay walbahaari mahayo adduunyadiiyaa kugu celiyey iyo yaa dib kugu celiyey iyo xoolihii iyo baadiyihii iyo magaaladii iyo caruurtii waxaa inna ku fikiri mahayo maxaa yeelay qof dhibaato ku sugan buu ahaa sijnulmumin buu ku tilmaamay nabiga alay slam adduunyada waa xabiskii qofka muminka ahaa ama wlcabdu lfaajir addoonka faajirka ah ama kaafirka ama munaafiqah ama faajirka ah yastariixu minhu waxaa ka raaxaysan hadduu dhinto alcibaadu addoommihii baa ka raaxaysan wlbilaadu dhulkii baa ka raaxaysan iyo waddankii washajaru geedii baa ka raaxaysan wadawaabu dhul socodkii o dhan baa ka raaxaysanaya nooloshiisa qofka faajirka dhibaatay ku tahay iyo culaab iyo culays ayuu adduunka iyo ardada iyo noolaha oo dhanba culays buu ku hayaa fasaadka uu la imaanayo sababtiis ayaa abaartu ku imaanaysaa oo carada ilaahay ay soo degayso tacumu saalixa wa taalix qofka wanaagsan iyo qofka xun iyo qofka fiican intaba way ku dhici markay musiibo soo degto wattaquu fitnatan tii weeyaan ilahay uu yidhi fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa dhibaatada hadday soo degto la kala qaadi mahayo qof walba uu ku dhici hadhowna qof walbaba niyadiisa lagu soo saari qiyaamaha marka dhibaatadaas uu la imaanaya cisyaanka iyo lacnada alle ku dhacaysa ayaa abaarta iyo nolol xumada iyo cudurrada wax o dhan ba asagaa loo nisbinaya bidaliili qowlihi tacala dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas ardadii fasaadkii baa daahiray barri iyo baxr badba dadka waxay kasbaayaan sababteed wey hadda waxaad maqlaysaa adduunka intii madaxnimo xoog iyo dhaqaale isbidaysay fasaadkay la imaadeen ayay ka shiraayaan hadda inay fasaadkii ka tanaasulaanna waa isku diidan yihiin adduunyadii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha cirkii buu abuuray dhulkii buu abuuray cimiladii buu ilaahay isku dheelitiray dhulkii wax soo saarkiisii hawadii fiicneeda la neefsanayay ee udgooneeda qiimaha badneed buu ilahay ku dhex abuuray oksijiinka fiicneedaha waxaasoo dhan buu ilahay hagaajiya waa islaaxiyey markaasuu wuxuu yidhi idinkuna iska fasaadinina markaasay kaarbonkii iyo dhibaatadii qiiqii ayay ku sii daayeen hawadii cirkii markaa iyo hawadii isbedel baa ka dhacay isbeddelkaas dhacaayana bimaa kasabad aydinnaas dadka gacmahooda waxay ku kasbadeen wey dhulkii barafka ahaan jiray baa yaa qallalay oo dhalaalay dhulkii baa saxaaro noqday baddii baa kululaatay waxaa dhacay markaa waxyaalo badan oo dhibaato ah oo ka ratibantay arrintaasi waxaasoo dhan ilaahay wuu sheegay wuxuu yidhi walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxiha ardadaa la hagaajiyey ee boqolkiiba boqol laga dhigay idinka ha fasahaadinina aadinihiba marka fasahaadinaya dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas markaas halkay taagan yihiin mid walbaba hunguri buu raadinayaa bini aadamka iyo noolashiisa qiimo lama leh waxaa uun ayagu ay fiirinayaan dhaqaalaha iyo wax soo saarka iyo tartanka maaliga ah tan unbaa lagu tartamaya iyo warshadaha iyo wax soo saarka si aan looga dhicin hoos looga marin sideed maxaa la yidhi g aid million yani lambarkaa sideedaad qoladaa sideedaad saana hoos looga dhicin qola walba tale ku tartamaysaa inuu hoos looga dhicin wixii halaagsanya ha halaagsamo wixii kasar u dhiman u dhinto wixii cimilo ha wixii dhibaato ay keenayso ama sunaamiya ama dhibaatoa waxaasoo dhanba dantooda ma aha maxaa yeelay waasicii diinigaha kol haddii la waayey caqligii saliimkahana waa tegey waa tegey wakaa marka halkaasi gafuur xun yihiinoo ay hadlayaan ayib hadday marka dhintaan dadka noocaasoo oo kale ah waxaa ka raaxaysanaya alcibaad waalbilaad waashajar wadawaab intaba way ka raaxaysanayaan hadday dhintaan fama bakat lahum sama yaarda mid u ooyi mayso وxadثna mحamed بن المثنى الcanزي abu muسى qala xadثna yaحyى بن سacيid القطاn xا وxadثna إسحاaq بن إbrahيm الxandلي أخbarna cabدالرزاq بن hmام السنعاnي جamيعا عن cabdاللahi بن سacيid بن أbi hind عن mحamed بن cmر can ibni wiili kacab binu maalig u dhalay mardhow baan soo marray macbad inuu la dhihi jiray macbad can abi qataada alxaaris ibn ribciy alansaari farisi rasuuli illaah sala allahu aleyh wasalam can inabiyi sala allahu aleyh waaalih wasalam wa fii xadiidi yaxya bni saciid yastariixu waxaa ka raaxaysanaya min ada dunya dhibka adduunyada uu ku hayo wa nasabiha tacabka cafwan waa kii mustariixa wey yastariixu wuxuu ka raaxaysanayaa mu'minkii min ada dunya adduunyada dhibkeediiy wa nasabiha tacabkeeda ilaa raxmat illaahi raxmadda arxamu raaximiin buu helaya naxariistii ilaahay oo jannadii ah aroox warayxaan ayuu helayaa oo ka raaxaysanayaa adduunyadii dhibkeedii iyo rafaadkeedii maxaa yeelay xanuun damba ma jiro oo da iyo muxuua da laga walbahaara ma jirto geeri iyo wadnafuggeeda iyo xanuunkeeda mar walbaba inta la noolyahay laga walbahaari ayaduna waa ku dhaafta markaasaa u dambaysaa muxuu ahaa barwaaqo iyo nicmo joogtaa ah waatan warka waa naciim ilaahay ha naga dhigo kuwa ayaga he raaxaystay ee adduunyada ka raaxaystay subxaanah bifadlihi wa raxmatihi baabun fi اtakbiiri cala aljanaaza wuxuu ku saabsan yahay atakbiir in allahu akbar la yidhahdo cala aljanaaza janaazada korkeeda arbaca takbiiraat afar takbiir ayaa markii dambe istaqarat sugnaatay afar takbiir baa u dambaysa nabiga wuxuu la yimaada calayh salaam maydka markuu ku tukanayo saxaabada laakiin zayd xadiid zayd binu arqam hamsa cali bin abi aalib radia allahu canhu markuu badriyiinta asxaabu bader markuu ku tukanaayo lix jeer buu allah akbar dhihi asxaabtii nabiga kalena ee beder ka qaybgelinna shan jeer dadkii dambe taabiciintahana afar jeer sidaas asa u qaybin jir laakiin naska xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam waxay culammadu ay sheegeen waxaa u dambeeyey afar bay ahayd cala najaashi ninkaan imaan doono qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaab zuhri can saciid bni musayibin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam nacaa nacaa wuxuu nabigu sheegay linnaasi dadkii wuxuu u sheegay an najaashiyi mowta najaashi najaashi dhimashadiisii filyowmi aladii maalintii maata fiihi uu dhintay maalintii uu dhintay najaashi xagee ku dhintay ardulxabash ardulxabash buu ku dhintay nabiguna xaggee jooga jasiirat alcarab madiina almunawara ayuu nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam isla maalintii uu dhintayba nabigu waa loo sheegay waxyi ilaahi ilaahiga callaamulquyuub wax walba og ee xaal walba la socda ayaa og najaashi inuu meesha maanta ku dhintay markiiba jibriil baa soo diro layidhi nabigan u sheeg najaashi waa dhintay ha lagu tukado ayib fi lyowmi aladii maata fiihi waa mucjiza min mucjizaati nabiy sal lla slam mucjizada nabigay ka mid tahy telefoon lama haysanin fakis iyo muxuuaha telegram ma jirin wax laisku gaadhsiiye khabar ma jirin waxyigaas samada ka yimid buu nabiga sugaya calayh salaam oo asrac min kulli shay waxuu bara ka degdeg badan maalintuu dhintaa loo sheegay oo layidhi ninkaa qiimaha badnaa ee saxaabadu ay u hijrootay ee markay ugu tagtay ardulxabash soo dhoweeyey ee diiday in dhibaato loo geysto gaaladii ka daba timidee tiri noo soo dhiib nimankaa fallaago weeyaanoo waa argagixiso ee soo dhiib tirina waa ka diiday inuu u dhiibo kadib niqaash iyo aayado qur-aanoo la akhriyay kadibna waa kii islaamay ee yidhi waxaad akhriseen iyo nabiyullaahi ciisa wixii loo soo dhiibay haba yaraatee intaa in lee isuma khilaafsana buu yidhi fa aamana wa aslam fa saara mukharaman mukhadram buu noqday mukhadram waxaa la yidhaahdaa qofka xilligii nabiga calayh salaam soo gaadha isagoo muslima nabiga rumeeyey laakiin aan nabiga arkinoo la kulmin marka taxt duuna saxaabi wa fowqa taabiciin saxaabadana wuu ka hooseeyaa taabiciintana wuu ka koreeya darajo udhexaysa la yihahda mukhadram maalintaasaa nabiga loo sheegay calayh salaam fakharaja bihim ila almusallaa musallihii uu nabiga u bixiyey ibraazan lifadlihi isagoo fadligiisa muujinaya ninkii meydkiisa lama wado ardulxabash buu ku dhintay haddana nabigu xaggee u baxay meeshii lagu tukanayay ee kawaanjadaheed ama muxuu ahaa garoonkaheed ee salaadaha lagu tukan jiray ciidaha iyo halkii buu nabigu u baxay saxaabadee waa raaceen wa kabara wuxuu nabigu kibaartay arbaca takbiiraat afar takbiir buu la yimid nabiga calayh salaam sidii meydka horteena yaalay oo kale ayuu u tukaday rasuulka calayh salaam waxaa la dhahaa salaatulghaa'ib baa la dhahaa qof maqan oo lagu tukado asalkeedii iyo daliilkeedii weeyaan daliilkeedii weeye xadiid fi saxiixayn buu ku sugan yahay qof maqan oo meel kale ku dhintay in lagu tukan karo ayuu xadiidka noo caddeeyey oo noo sugay a'immada qaar ka mid oo shaafici uu ka mid yahayna way qaateen salaatu inay bannaantaho lagu tukan karo culammada kale hadallo badan bay gelinayaan laakiin haddii la helay waxaa ka mid a lama arkay qof kale oo saxaabadoo lagu tukaday naska sidiisaba inuu sugnaado ama xukunka sharciga u sugnaado hal daliila ku filan hal daliil haddii la helo inuu soo noqnoqdo waxba shardi ma aha marka najaashi buu nabiga ku tukaday salaatulghaayib isagoo maqan qof maqan haddii aad dabaadana ku tukato way bannaantaha calaa hada alxadiid xadiidkan asagaa sida ku cad sida ku cad xadidkan asaga nabiga sala allah aleh wasalam uu sameeyey qaar culimmada ka mida ah waxay leeyihin waa nin dhintay ardalxabash ku dhintay wax muslimoo ku tukadayna ausan jirin marka qofkii sidaasoo kale oo meel qariiba ku dhinto oo janaasadii hebel laguma tukanin la yihahdo waa lagu tukan bay dhaheen laakiin maxaa u daliila inaa najaashi ninkii madaxweynaha xabashiha hadduu muslimay oo amaama annaas weliba ku islaamay waa kii ilmeeyey ooye wixii oo kongareskiisii iyo baarlamaankiisii la fadhiyo markuu jacfar qur-aanka akhriyay oo ilmeeyey islaamay marka ugu yaraan inay carruurtiisi iyo ehelkiisi iyo aynay islaamin baciid wey bale waxaa dhac sugan in qaar imaadeertii ka mida ay imaadeen nabiga u imaadeen ayagoo saxaabaa oo saxaabada ka mid ahaayeen oo ardalxabasha ka imaadeen dad badan oo muslimiina way jireen oo halkaa ku islaamay calaa kulli xaal waa masala khilaafiya waalkhilaafu fii dalika saa'iq masale ijtihaadiya weeyaan qofkii salaatulqaa'ib tukadana waxba la bidceen mahayo qofkii ka taga oo madhabka kala qaatana asaguna waxba la canaanan mahayo ayib laakiin qofkii qaataa naskan iyo daliilkuna haystaa ka kalena wuxuu leeyahay ta'wiilkiisa وxadaثnii cabdالmلك بن شhucayb بن leyث qال xadaثnii abi can jadي qال xadaثnii cuqayl بن khاlد can ibni شhهاab الزهري can سacيid بن المسyب وabi سلام بن cabdiرaحmaan الزهري أnahma xadaثاah waxay warrameen can abi hurayrata radi allahu canhu anahu nabiga anahu abi hurayra qaala wuxuu yidhi nacaa lanaa rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu noo sheegay annajaashiya najaashi inuu dhintay saaxib alxabasha xabashi ninkii saaxiibka u ahaa madaxdoodii madaxweynahoodii wey waa boqorkii iyo madaxweynihii abdulxabash xukumi jiray wey nacaa nacyi waxaa jirtaa la xarimay oo nahyi baa ku soo arooray naha rasuula sal slam can inacyi nacyiga la diiday iyo midkan maxay kala yihiin kan la diidan yahay iyo midkani waa kala tilmaan midkan waxaa weeyaan qofkii hebela waa dhintay xabaashiisa usoo dareera waa dhintay hebele janaasadiisii kaalea tukada waa dhintay hebele qofkii xuquuq ku lahow soo bax qofkii xaquu ku lahaayowna keen xaqi min hada khabarka noocaasoo kale oo ama isaga maslaxadiisa iyo salaadihiisa ama xuquuqdii lagu lahaa ama uu lahaa ah haddii dadka loo baafinayo la gaadhsiinayo waxba dhibaato ah male laakiin sidii ay jaahiliyada samayn jireen qabla alislaam ee nabigana uu diiday waxaa weeyaan in mafaakhirtiisii la sheego oo la yidhaahda ninkii hebel aha ee madaxad aha ee kadaaikadaha tilmaamahaas lahaa waa dhintay la dhaho taariikhdiis laga sheeg sheekeeyo la ammaano taas weeyaan midda la diidan yahay waad arkaysa hadda idaacadaha iyo hebel baa dhintayoo mid heesaa baa dhintay markaasa heestiisii lasoo dayni oo la ammaani oo la dhihi kana saasuu ahaa marka waxaasoo kale wey waxaa la diidan yahay wax xigmo oo ku jirtana aysan jirin in ama la ammaano ama waxyaalihii uu samayn jiray xataa khaladkaha xataa mararka qaar ammaan looga dhigo laakiin hadday tahay in laga hadlaayo haan ku tukano oo kale de haddaan la sheego hebel waa dhinta la dhihin see loo ogaanaya in loogu tukanaya taas wey midda dhibaato aan lahayn fi lyowmi aladii maalintii maata fiihi uu dhintay maalintu nabiga uu ninkaa dhintay buu nabigu sheegay calayh salaam faqaala wuxuu yidhi istakfiruu liakhiikum walaalkiin dembidhaaf ilaahay weydiiya fa huwa ahun lilmuslimiin walaal muslimiinta u abu ahaayo muslim wey istakfiruu liakhiikum walaalkiin nabiga saalixna waa ku tilmaamay nin saalix ah oo salaax iyo wanaag leh xaqi ilaahay xaqa aadamaha gutay walaalkii muslimiinta ah ayuu ku tilmaamay nabiga calayh salaam marka qofkaasoo kale muxuu mudan yahay in loo istikfaar dalbo leanna gaal iyo munaafiq istikfaar looma dalbaayo xataa qaraabada ha ahaadee xataa qaraabada ha ahaadee istakfiruu liakhiikum walaalkiin istikfaar ilaahay weydiiya marka walaalkaas si kastaba ha kaaga fogaado ama daar iyo dhul ha kaa fogaado ama dhalasho iyo nasab ha kaa fogaado kolba hadduu muslim yahay fa huwa akhuuka waa walaalka qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi waxadaanii saciid bnu musayabin an abaa hurayrata xadaa ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nabigu safa bihim saxaabadii buu safay bilmusallaa meeshii lagu tukan jiray musallaha fasallaa waa tukaday fakabara arbaca takbiiraat afar takbiir buu nabiga la yimi calayh salaatu wasalaam afartaa madda koobaad gadaasheeda faatixada la akhrin ta labaadna nabigaa lagu sallin calayh salaam takbiirta saddexaadna meedka ducada loo khaalis yeeli ta afaraadna duca caama waadna ducaysan kartaa allahuma laa taxrimna ajra walaa taftina bacdahu yaa maqfir laxayina wamayitina iyo salaadana waad ka baxaysaa imaam nawowi raximah llahu tacaala fii riyaadi saalixiin wuxuu leeyahay waxyaalaha in badan ay sameeyaan akaru juhaal juhaal buu ku tilmaamaa saas ku tilmaamaya oo ah takbiirta labaad markii lala imaadaba in asalaamu calaykum la dhaho salaadda laga baxo ma fiicna buu leeyahay bacdaha waa in xoogow layar dambayso layar haro oon salaaddii markaaba laga bixin oo ducooyin caam saasoo kale laskaga ducaysto aasuu qabaa imam nawi raximah اllahu tacaala tana waxayna tusaysaa xuquuqda waxaa la yidhahda tartiibu alawaliyaat tartiibu alawaliyaat waxyaalaha muhimka sida loo kala tartiibiyo loo kala horaysiiyo xaqa ilaahay baa u horeeya xaqa rasuulka calayh salaam baa ku xiga xaqa kale ee aadamaha kale ayaa ku xiga sidaasay ku biraysan tahay salaada janaaza alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin waa xaqi ilahay faatixadii baa la akhriyey kadibna nabiga calayh salaam baa lagu salliyey waa xaqii nabiga kadibna meydka loo duceynaya ataxiyaatkuna waa sidaasoo kale oo ataxiyaatu lilaahi marka lasoo aqri xaqi ilaahay kadib assalaamu calayka ayuha nabiyu xaqi nabiga kadibna assalaamu calayna wa calaa cibaadi illahi saalixiin waa addoommihii xuquuqdoodii tartiibu alawaliyaat weeyaan fi lxuquuq in sida u kala horreeyaan u kala muhiimsan yihiin loo kala xaqsiiyo waxadaanii camru naaqid waxasan lxulwaani wacabdu bnu xumaydin qaaluu waxay dheen xadaanaa yacquub huwa bn ibraahim bnu sacd zuhri qaal xadaanaa abi ibraahim bnu sacd bn cabdiraxmaan bni cawf can saalix ibnu kaysaan can ibni shahab azuhri ka riwaayati cuqayl bilisnaadayni jamiican riwaayata cuqayl oo labadii sanadba ayuu mutaabicinaya وxadثna abu bkr بن abi shayba qal xadثna يزيid بن hاrوn can sulaym بن xayaan qala xadثna سacيid بن mina can jaabir bn cabdالlahi radي الlah canهuma أna rasuula الlahi salى الlah عalيه وalih waslm salaa wuxuu ku tukaday calىa asxama الnajaashi magaciisii baa la sheegay asxama ayaa la dhihi jiray ninkaas boqorka xabashii ah radia allaahu canhu asxamaa la dhihi jiray macnaheeduna waxaa weeyaan caiyatullaahi carabi markii loo fasiro caiyatullaahi annajaashi waa laqab waa naanays naanaystiisa nin kasta oo xabashi xukuma wakhtigaas waxaa la dhihi jiray najaashi baa la dhihi jiray markii dambana xayloxaylay la baxeen ayib ruum boqor kasta oo reer ruum iyo yurubka madax u ahaana waxaa la dhihi jiray qaysar farisna hiriqli iyo kisra iyo waxbaa la dhihi jiray eh, mxuaha masaaridana fircoon baa la dhihi jiray qof kastoo madaxo u noqdo fircoon baa la dhihi jiray walfaraacina kaiira faraacinadu marka way fara badan yihiin kii nabi muuse xilligiisi aha keliya maha fircoonku faraacinadu way farabadan yihiin way badan yihiin ayb fakabara arbaan calayhi arbaca afar jeer buu nabigu kibaartay calayhi ah. qaar baa waxay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam khasaa'istiisay ka mid tahay in qof maqan lagu tukado maxaa yeele nabiga calayhi salaam waa loo soo qaaday hortiisaa loo soo dhigay hortiisa ayaa loo soo dhigay waxaa lagaga jawaabay ina allaha calaa dalika qadiir ilahay arrinkaa waa karaa wa ina lirasuulina sala allahu calayh wasalam dalika la ahl rasuulkeennana ehel buu u yahay mucjizadaas iyo ka weynba waa mudan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin laa naquulu ilaa maa nadaqa bihi daliil wuxuun daliil ku dhawaaqin oo nas aan loo haynin laiska dhib maayo iska laabjeclaysi iyo u malaynaya lama rabo lama rabo arrintaasoo kale daliil ma u haysaa haddii la yidhahdo nabiga calayh salaam hortiisii taallayse saxaabadii nabiga kutuba tukanaaye maega bay arkaayeen hadduu nabigu arkaaye la yidhaahdo marka arrintaas daliil looma hayo waxadaanii moxamed binu xaatim qaala xadaanaa yaxya binu saciid can ibni jurayj cabdilmalik can caطaa can jaabir bni cabdillaahi qaal jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam nabigu wuxuu yidhi maata alyowm maanta waxaa dhintay cabdun addoon lilaahi addoommaha ilaahay ka mida saalixun wanaagsan asxamah ayaa dhintay magaciisi weeyaan cabdun saalix buu ku tilmaamay nabiga alayh salaam addoon saalixa oo wanaagsan inuu ahaa waa shahaada waa maqhraati uu nabigu u maqhraati kacay biwaxyin min allah waxyi xagga allah subxaana wa tacaala faqaama waa istaagay nabigu faamana imaam buu noo qala xadaana maxamed bn cubayd اlqumari qala xadaana xamaad can ayuub can abi zubayrin can jaabir bn cabdilahi xaa waxadaana yaxya bnu ayuuba lafdu lah qala xadaana ibnu culaya ismaaciil qala xadaana ayuub bn abi tamiima can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabir bn cabdilaahi bn cumar bn xaraam qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi ina akhan lakum nin walaalkiin ah yaa qad maata dhintay soo maari ukhuwada masaafada waddan kale iyo dhul kale iyo kada waxaasoo dhan ukhwada diiniga ee islaamnimada ma goynayso walaalkaa weeye ina akhan lakum qad maata waa dhintay ah, walaalkaa walaalkii baa dhintay ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam yihi ee faquumuu kaca ilan xuquuqda muslimka walaalkaaga muslimka uu kuu leehay waxaa ka mid ahaa hadduu dhinto ku tuko hadduu dhinto ku tuko xaqi bay ka mid ahayd faquumuu kaca fasalluu caley ku tukada qaala faqumnaa waan kacnay fasafafnaa safayn laba safaa nabiga gadaashii safarnay waau tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxadaanii zuhayr binu xarb wacaliy binu xujr qaala waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil xaa waxadaanaa yaxya binu ayuub qaala xadaanaa ibnu culaya ismaaciil can ayuub ibn abi tamiima can abi qilaabata cabdullaahi can abi muhallabin can cimraan bni xuseyn radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam cimraan binu xuseyn isaguna waa saxaabi ibnu saxaabi xuseyn aabihi saxaabi buu ahaa xadii daciifa ah soo arooray nabiga uu yidhi markuu intuuna soo islaamin buu yidhi meeqas ilaah baad caabudaa markaasuu intaasoo ilaah kee markaad xaaladaada ay adag tahay aad baridaa ood ku carartaa midka samada jiruu yidhi bas midka asagaa unbaa ilaahay xaqahe iska turuxa kale ah, waa islaamay ah. markaasaa waxaa la baray duco waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma alhimnii rushdii waqinii shara nafsii sidaa ku ducaysaa la yidhi wاlxadiiثu ضaciif qaala qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam إن akhan lakum qad maat nin walaalkiinaha dhintaye faquumuu kaca fasalluu calay ku tukana yacni najaashi buu jeedaa wafii riwaayati zuhayr ina akhaakum walaalkiin baabu salaati cala alqabri qabrigii oo lagu tukado bacda dafni maydkii marka la xabaalay kadib mayd baa la xabaalay qabrigii baa la geliyey waa lagu tukani adiku baa la tukani soo maaha hebel qabrigiisii tustaa taa tidhaahdo ay qofka asaga ee aan ku tukanin hadday qolo kaleo ku tukantay raacaan way la tukan karaan oo nabiga salaaddii kumuuna tukan meydka soo socda qofka soo socda saxaabadii wiil soo tusa isagii iyo saxaabadii waa ku tukanayen rasuulka sala allah aleh wasalam baabu eh, salaatu calaa qabri bacda dafni wey salaadda marka meydka gadaashiis lagu tukanaayo culamada qaar baa waxay yidhaahdeen bishardi an yakuuna radba waa inuu qoyan yahay oo maanta oo kale iyo qaar waxay dhaheen ilaa shahr bil waa inay ka soo wareegin bil wayna ka soo wareegin qofka asaga ahee maqnaa ee markuu yimid la yidhi qaraabadaadi ee waalidkaa waxaabaa dhintay qabriga waa tegi waa ku tukan karaa fii xuduudi shahrin qaar baa saa yiri laakiin daahir alxadiid waxa weeyaan qofka haddaada ku tukan inaad ku tukan karto qabrigiisana aad tegayso salaadii janaasada ayaad tukanaysaa nahyigii ku soo arooray uu nabigu nahiyey in xagga qubuurta loo tukadana ma soo gelaysa masaladan salaadahan kale ee mustaqilka ahee gaarkaa weeye salaadaha laleeyahay qabriga xaggiis yaan loo tukanin oo intii xagga qiblada la iska mariya qubuurta yaan la tukanin taas waa midda la didan yahay laakiin salaaddu haddayba janaaso tahay oo meydkaba leeyahay wax dhibaataa ma lahaoo qabriga dhexdiisa intaad tagtaad ku tukan qubuur waxay hortaada ay tahay waxba dhibaato ah ma laha waad tukan kartaa ka warran qofkii oo meydkaha la wado oo qubuurtii intii la dhex dhigay lagu tukanaya ka warran taas khilaaf bayna alculamaa culamada way isu khilaafsan yihiin qaar baa waxay qabaan haddiiba janaaso tahay waxba dhibaataha maleh dad baa sidaa qaba qaala xadaanaa xasan bnu rabiic wa maxamed bin cabdilaahi bn numayr qaala waxay been xadaanaa cabdullahi bnu idriis alwdi can shaybaaniyi can shacbiy ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam nabiga calayhi salaam sallaa wuxuu tukaday calaa qabrin bacdama dufin intii la xabaalay kadib fakabara calayhi arbaca afar takbiir buu nabiga kibaartay sidii qofka hor yaalloo kale yaa loo tukanaya fakabara calayhi arbaca qaala shaybaaniy wuxuu yidhi faqultu lishacbiyi waxaan ku idhi man xadaaka bihada yaa xadiidkan kuu sheegay shacbiyow ilan shacbi baa wuxuu ka hadlaya rasuulka ana rasuulalahi caamir bnu sharaaxiil shacbina waa taabici ugu yaraan saxaabigasagiyo nabiga saxaabiga udhexeeya man xadaak qaala wuxuu yidhi ahiqa qof iqa oo lagu kalsoon yahay cabdullaahi bnu cabbaas baa ii warramay hadduu yidhaahdo xadaanii hiqa la aqbali maayo uuna magaciisa sheegin qofkaa iqada xadaanii iqa buu iska yidhi allaahuma inuu yahay qof mujaraba la ogaaday oo qofku hadduu xadaanaa iqa uu yidhahdo iqada qofka oola jeedo la garanaayoo kale ayib laakiin hadduu aiqa iska yidhaahdo qad yakuunu iqa cindahu daciifun cinda alkayr waa in la caddeeyo marka uu yidhahdo hebel uu yidhaahdo hebel baa ii warramay agtaada iqu ka ahaa soo ma dad baa soo sheegay oo helay jarxi jarxi baa la helay lagu daciifin karo marka xadaanii iqa lama ogolo keligeed marka wuxuu yidhi aiqa baa ii warramay cabdullaahi baa ii warramay ibnu cabaas waa ka bedelay cabdulahi bnu cabaas radia allahu canhu wa iqa wa iqa iqo yani ugu dhaafay cabdulahi bnu cabaas ibnu cabdilmualib turjumaan lqur'aan xabru hadi lumma caalimkii ummaddan weeye nabiga uu duceeyey sala allah alay wasalam in qur-aanka fasirkiisa iyo macnihiisa uu ilaahay baro isagoo yar ku dhacday ducadii oo odayaasha waxay fasiri waayeen uu fasiri jiray hada lafdu xadiii xasanin wa fii riwaayati ibnu numayr qaala wuxuu yidhi intaha rasuulu llah nabiga calayhi salaam wuxuu tagay ilaa qabrin qabri radbin qoyan yani mar dhow la aasay fasalla calayh waa ku tukaday wasafuu khalfahu gadaashiisii saxaabaduna safteen wa kabara waa kibaartay arbacan afar takbiir qultu licaamir waxaan ku yidhi man xadaaka caamirku waa shacbigaadna soo marinee qaala wuxuu ahiqa qof hiqaa ii warramay man baa ii warramay shahidahu xaadiray ibnu cabbaas baa ii warramay waa bedel ah, kabadl hore qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya ahbaranaa hushaym bnu bashiir xaa waxadaanaa xasan bnu rabiici wa abu kamil aljaxdari qaala waxay dhaheen xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad xaw xadaanaa isxaaq bn ibraahiim ahbaranaa jariir xaa waxadaanii moxamed bnu xaatim qaala xadaanaa wakic bnu jaraax qaala xadaanaa sufyaan xaa xadaanaa cubaydullah bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad xaw xadaanaa moxamed bnmuhana qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucba kulu haaulaa'i dhammaantood can shaybani bay ka wariy can shacbiy can abi isxaaq can ibni cabaasin can inabiy sala allah alay slam bimilihi walaysa fii xadiidi axadin minhum dhammaantood xadiidkooda kuma qora ana nabi sal slam kabara calayhi arbaan kuwan dambe wey kuwan dambe kabara calayhi arbacan riwaayada hore bes ah ayaa inuu nabigu kabara calayhi arbacan yaa ku sugan marka kuwan kale kabara calayhi arbacan mayna sheegin sheegidooda sheegid la-aantoodana dhib ma laha maxaa yeelay ninka asaga ah ziyaadu la yimid waana ziyaadat iqa qaacida xadiiiya qaacida xadiiiya qolo walba qaaciday leedahay moogtahay muxadiiintu qawaacid bay leedahay leeyihiin fuqahadu qawaacid usuuliyiintu qawaacid bay leeyihiin nuxaadu qawaacid bay leeyihiin marka qaacida xadiiiya waxay tahay ziyaarat iqa maqbuula ziyaaratu iqa maqbuula qof iqadoo lagu kalsoon yahay ziyaadada uu la yimid ziyaadadaasna ma khilaafayso dadkii kale ma khilaafayso waxay wariyeen maqbuula waa la aqbalaya markay khilaafayso liman huwa arjax minhu ayaa waxaa leeyahay ziyaadada qofka waa shaad laakiin waa ziyaada aan riwaayadinka kalena aan ka hor imaanayn tacaarudayn haddii kuwa arbacan ayna sheegin oo kuwa kan uu sheegay waa uu ziyaado mooyeene khilaaf ma jira meesha wa ay kuwaa warinin buukan ku daray wa ziyaadatu iqa maqbuula waxay kaloo yidhaahdaan man xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofkii wax xifdiya ayaa xujo ah wuxuu xujo ku yahay qofka wax bdelo ayb xadaana isxaaq bn ibraahim haaruun bin cabdillahi alxamaal jamiican can wahb bn jariir can shucbah can ismaaciil bin abi khaalid ilxaa waxadaana abu qasaan maxamed bin camr araazi abu qasaan qaala xadaana yaxya bn durays qaala xadaana ibraahim bn dahmaan can abi xasiin kilaahuma can shacbi can ibni cabaas can nabiy sala allahu aleh wasalam fii salaatihi cala alqabri buu ka sheekeeyey salaaduu nabiga qabriga ku tukaday naxwu xadiidi shaybaan laysa fii xadiidihi wa kaban arbaca kuma sugna وxadثnي ibrahim بن mحamed بن carcarة الsami qal xadثna gundar mxamed qal xadثna شhucbة iبn xajaaج can xabيb بn شhahيid can haabit بn أslم can anas ana nbi salى الlah عalيه waslm sala calىa qabrin buu ku tukaday bannaanta marka وxadثnي abu رabيع الزahrاni و abu kamil الjaxdري fudayl بn xusein الjaxdariyu wlafd لabi kamil baa iskale lafdiga qaala waxay yihahdeen xadثna xamaad huwa بن زayd can haabit الbunani بn أslم can abi الraafici saئq can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana imra'atan sawdaa gabadh madow ilin madowwa qofku waa lagu tilmaami karaa ceebba ma ahe midabka madow iyo midabka cad ma kala fadli badna waa dacfi shaksi nafsi ah qofka inuu madowwa uu ceeb u arko nafsi shaksiga weeyaan naftiisa wax ku jira weeyaan iyo liiditaan naftiisa uu liidaayo waayo wailaa midabkan waa madow yahay iyo kan waa cas ahaa ceebma kala waxba kala laha ah. bale alaabada marbaa midda madow la jecel yahay marna midka cad baa la jecel yahay marna midka madow baa la jecel yahay xilliga abu xaniifa radia allahu canhu abu xaniifata nucmaan xilligiisii haddii qofka mara uu gato oo maradii uu soo gadanayo laga madoobeey rinjir laga madoobay ceeb bay u arki jireen oo markaas dee lama jecleen maryaha madmadow xilliga abu yuusuf iyo maxamed binulxasanna waxayba noqday maryo fiicanoo la jecel yahay bay noqdeenoo ceeb ma noqonin marka hadba waxay u noqonaysaa curfiga laakiin bidabahaan bini aadamka basharka waxaa weeyaan aswad iyo axmar iyo abyad ma kala fadli badna ma kala fadli badna qof walba marka midabka ilaahay siiyey inuu ku qanco taqwada umaa lagu kala horeeyaaye cabsida ilaahay iyo taqwada ilahayna lagu tartamo ah, laakiin in la yidhaahdo midabka madow waa xun yahay oo lala dagaalo oo kiimikaal la isticmaalo oo midab casiina ama guduuda la raadiyo oo jidhkii asaga ahaa xanuun loo soo jiido adibada iyo dhakhaatiirtu ay ka digaayaan qofka xanuun ku keeni dhibaato ku keeni difaacu jirkiisii daciif uu noqonayo maqaarkiisii dhibaatada ayadaa intaasoo dhanna waxaa la raadinaya waa wax ama waxaad haysata ka ficleenba waa midab midab baad raadinaysa dayib marka haddii la yidhi imra'atan sawdaa gabar madow maah waa la xantayoo maxaa loo sheegay madowgeeda la dhihi maayo caadi bay iska ahayd anna imra'atan sawdaa gabarh madow yaa kaanad waxay ahayd taquumu almasjida masaajidkay xaaqi jirtay aw shaaban wiil dhallinyaraa buu ahaayo fafaqadaha rasuulullah nabiga calayh salaam baa waayey fasa'ala canha waa weydiiyey war gabadhii masaajidka xaaqi jirtay away buu nabigu yidhi tafaqud axwaali saxaaba saxaabada xaaladooda nabiga ka warhayn jiray away gabadhii masaajidka xaaqi jirtay masjidka oo la xaaqo oo la nadiifiyana waa sharaf waa qiimo waa qofka waxay u kordhinaysaa wanaag bay u kordhinaysaa waana wax lagu qiimeeyo qofka siduu nabigu u qiimeeyey arag sala allah alay wasalam away gabadhii aw canhu sida xooga badana gabar bay ahayd faqaaluu waxay dhaheen maata waa dhimatay maata qofkii waa dhintay qaala nabigu wuxuu yidhi afalaa kuntum aadantumuunii afalaa kuntum maxaad u ahaan weydeen aadantumuunii kuway isoo ogeysiiya war maxaad iisoo sheegi weydeen aan ku soo tukade qaala faka'annahum saxaabadu waa iyagoo saqaruu yaraystay amraha amarkeeda ow amrahu amarkiisa yacnii qof dumar ah oo haweenoo madoowa kada oo habeennimo dhimatay nabi maxamed maxaa looga soo yeeri calayhi salaatu wasalaam nabigana waa la dagaali jiray waxyaalaha noocaas oo kalea ah, laa fadla liarabiyin cala acjamiyin ah, walaa liabyad cala aswad ila bitaqwa allah kullukum min aadam waaadam min turaab dhammaantiin aadam baad ka soo wada jeedaan aadamna cara laga abuuray wixii cunsiriya iyo isir faquuq ah oo qofka midabkiisa iyo jinsigiisa lagu maarata ceebeeyo shareecadeenna way xabaashay way diidday way tuurtay way baabi'isay walidaalika uu nabigu aad uga cadhoon jiray qofkii waxaas laga maqlo min saxaabi aha maalin bilaal bin rabaax bay murmayn hooyadaada madoobeed buu ku yidhi wuxuu ku dhacay waa la ogaa haddee innaka balin intii la ta'kiidiyey innaka imru'un baa tahay fiika gudahaada waxaa ku sugan jaahiliya weli jaahilnimaa maskaxdaada ku jirtaa layidhi jaahilnimo markaasuu wuxuu yidhi ma amminkan oo heerkan maraayo oo da'dan maraayo oo islaam intaa ku soo jiray saabiqiintan ka mid ahaa yaa weli jaahilnimo igu jirta haa soo hooyadiis midabsoo qofku maadan ceebeenin iyo cunsuriyadnimo weli jaahilnima kugu sugan baa lihi ilbaxnimo marka ma iyo xadaara in laga hadlo midab iyo jinsi waxaa weeye waa jahli iyo aqoon darri weeyaan faqaala nabigu wuxuu yidhi dulluunii isoo tusa calaa qabrihi qabriga isoo tusa qofka dhintay fadalluuhu way soo tuseen fasallaa calayha waa ku tukaday nabigu uma qaala wuxuu yidhi ina haadihi alqubuur faa'iidada laga gaaray fiiri qubuurtan mamluu'atun waxaa laga buuxiyey dulmatan mugdi calaa ahliha dadka ku jira mugdiyaa ku haysteenoo mugdi ku jireen wa ina allaha caza wajal ilaahay yunawiruhaa waa u nuuriyey qubuurtii lahum ayaga bisalaatii bisababi salaatii salaadaydii sababteeda calayhim aan ku tukaday korkooda oo qofkii ku xabaala dhexdooda ku tukaday ee u duceeyey ayaa ilaahay qubuurtoo dhanba iftiin iyo nuur geliyey buu nabiga sala allah alai wasalam yiri sababtii gabadhii fiiri sida loogu liibaanay ee lagu guulaystay fiiri marka qofka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu jecel yahay lama fiiriyo muuqaalkiisa iyo jismigiisa iyo jidhkiisae taqwadaas unbuu ilahay daalacdaa iyo qulubta waxa ku jira subxaanahu wa tacaala taasuu ilahay daalacdaa walidaalika warada can rasuulilahi sala allah alay wasalam waxaa ka so aran uu yidhi ruba ashcata aqbara madfuucun bilalbaab low aqsama cala allahi laa barah badanaa qof basaasan oo booraysan oo albaabaha laga xidho oo hadduu alla ku dhaarto u yidhahdo waxaasaa dhici wallaahi ilaahay uu ka aqbali oo weli owliyada ilahay ka mid ah ducadiisana la aqbalay badana ayuu nabi sala allah alay waslam waxadaana abubakr bin abi shayba wamaxamed bin muhana wibn bashaar qaaluu waxay dhaheen xadaana maxamed binu jacfar xadaana shucba waqaala abubakr can shucba can camr bni murata can cabdiraxmaan bin abi layla qaal kaana zayd wuxuu ahaa yukabiru zaydka waa zayd bnu arqam zayd binu arqam radia allahu canhu yukabiru waa kibaaro jiray calaa janaa'isinaa arbaca afar buu kibaaran jiray marka uu dadka dhintay ku tukanaya wa inuu kabara calaa janaazatin hamsa janaazadu maalin wuxuu kibaartay afar takbiir afar jeer ba allah akbar yidhi fasa'altu waa weydiiye waxaan waase shan baad ka dhigtay faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala alla alay slam yukabiruhaa <clears throat> nabigaasaa u kibaaran jiray marka marara afar marara shan <clears throat> khilaafka noocaasaana waxaa la dhahaa atarawuc khilaafu tarawuc baa la dhahaaye khilaafu tibaad ma aha ah, mara afar mara shan wax dhibaataa ma laha kolondiiba soo aroortay oo adilo saxiixaha ku soo aroortay waxaase u badnaa afarta baabu lqiyaami liljanaaza janaasada oo loo istaago mayd la soo wadaad aragtay ama meel la socdo inaad istaagtaa fiican ma aha ikraaman lahu asaga in la karaamaynaayo oo asaga loo istaagaayo oo asaga loo suluudaayo ma ahee waxaa loo istaagayaa fazacan can ilmowt wixii geeri dhacday oo mayd la wado oo naxash la wado inaad caadi iska ahaato khaflo ku jirto iska sheekayso iska qoqosasho qofka asagaa damiir laabo waay dareen inuu ku galaa la rabaa oo tirada xadad weyn baa dhacay xadad jalal wax weyn baa dhacay mayd soma arkin haa inaad sara kacdaa la rabaa walbahaar iyo murug iyo cabsi aad kacdo ayaa la rabaa oo mawd kugu soo dhaco ee inaad sidaada hor iska aato iska fiiqato maah maah taasaa loo istaagayaa ina lilmowti fazaca ayaa imaan doonta alaysat nafsa naf baa dhimatay ama gaal ahaado ama muslim ahaado mawd badaanaratay ashayu yudkaru bishay shayba shay baa lagu xasuustaa soo geeri maaha kullu nafsin daqiiqatulmowd xasuuso naf walba inay dhiman doonto anigii adiga aan dhiman doonno marka in xasuusto oo walbahaar iyo naxdin iyo cabsi ayna gashaan la rabaa qaala xadaana abubakr bin abi shayba <clears throat> wa camru naaqidin wa xarbi wa numayr qaaluu waxay dhaheen xadaana sufyaan can zuhri can salim can abihi can caamir bn rabiica qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam nabigu wuxuu yidhi idaa ra'aytum aljanaasa janaaze haddaad rabtaan faquumuu kaca lahaa janaazada u kaca xataa tukhalifakum aw tuudac ilaa ay gadaal inaga marto janaazada xaggana ka soo socotaa way kuu soo socotaa xaggana loo sii wadaa gadaashaada ilaa ay ku daba marto ow mase tuudac la dejiyoo ayada iyo adiga dhexdiina qubuurtii hadday tahay qubuurtii markaa la dejiyo ay ku soo gaarinba intaa waa taagnaanaysaa kolonyo waxaa ratay qubuur wadda muxuu ahaa mayd wadda mayd iyo janaazo wata inta ku dhaafayaan aw tuudac laga dejinaayo ayb waxadaana qutayba saama ini qoran ya waxadaanaa qutayba bnu saciid xadaanaa yaxya walqadaan xadaanaa qutayba bnu saciid xadaanaa leyth meesha waa wax badan baa ka maqan waa isku dhex darmaday kitaabkayga maanta caawa halkan salal baa ku dhacay wuu salalay waxay qora meesha xadadana qutayb bnu waxaan loo jeegin marka mawduuca ka hadlayna aan ahaynna waa ku dhammaaday xadiidka weliba mutaabaca wata marka kan qof ayb kana ka yar akrinayna marka ya ani ima qoraya haddii an ima qoro kayga wax kalu ku dhacay wuxuu ku booday wuxuu yihi xadaana qutayba bnu saciid xadaana yaxya wahuwa alqadaan xadaana sufyaan xadaana xabiib hada اlisnaad waqaal walaa suuratan ilaa damastahaa walaa suuratan ilaa damastahaa magacaas an ii qoro ah, masale kale wey waa cali bin abi daalib yuu ka hadlaya ayb qaala waxadaanaa qutayba binu saciid xadaanaa ley xaw xadaanaa maxamed bnu rumxin qaala akhbaranaa leyt xaa waxadaanii xarbala qaala akhbaranaa ibnu wahbin akhbaranii yuunus jamiican can ibni shihaab azuhri bihada alisnaad wa fii xadiidi yuunus mutaabaco wey marka bihada isnaad sufyaankaas hore la mutaabicinaya yuunus baa la mutaabicinaya wa fii xadiidi yuunuskan wax mutaabicinaya annahu samica rasuul allah nabigu maqlay calayh salaam ninkan la yidhaahdo caamir bnu rabiica nabiguu maqlay oo yaquulu leh xaw xadaana qutayba bnu saciid sanadka lou bilaabay xadaana leyd xaw xadaana ibnu rumxan akhbarana leyd can naafic can ibni cumara can caamir bni rabiica can inabiy sala allah aleh wasalam qaal idaa ra'aa axadukum aljanaaza hadduu xakiin janaaza arko fain lam yakun maashiyan macahaa hadduunan la soconin hadduunan la soconin falyaqum ha istaaga xataa tukhallifa ilaa ay dabamarayso ilaa ay daba marayso aw tuudax laga dhigaayo min qabli an tukhallifa intayna gadaal ka marin baa la dhigayoo qabrigii baaba halkan yaalla ama maaratay isagiyo meydka udhexeeya waxadaanii abu kaamil jaxdari xadaana xamaad ibnu zayd xaw xadaana yacquub ibn ibraahim sacd azuhri qaala xadaana ismaaciil jamiican can ayub xadaana muxamed ibn muana qaala xadaana yaxya ibnu saciid can cubaydillahi xaw xadaana ibn muana xadaana ibn abi cadiin can ibni cawn xaa waxadaana moxamed bnu raaficin xadaana cabdurazaaq akhbarana ibnu jurayj kulhum can naafic bihada اlisnaad naxwu xadiidi leyt bn sacdi hayr ana xadiid ibni jurayj qaala nabiyu sala la alay sl nabig wuxuu yidhi idaa ra'a axadukum aljanaaza falyaqum ha u istaago xataa yaraaha ilaa uu ka arko xiina yaraaha falyaqum ha istaago xiina yaraaha markuu arkaba xataa istaagu goormu intee buu soconaya xataa tukhallifahu ilaa ay gadaal marto idaa kaana hayra mutabica hadduuna raacaynin la soconin hadduuna la soconin baa lii gadaal ilaa ay u daamarto ayib abu kaamil qala xadaana cumaan ibn abi shayba cuثmaan bn abi shayba qala xadaana jariir can suhayl bn abi salix can abihi can abi saciidin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه waslm nabigu wuxuu yidhi ida tabactum janaazatan haddaad raacdaan falaa tajlisuu ha fadhiisanna xataa tuudaca ilaa laga dhigo tan meel kale ku qoran tahay laakiin masladaas ayada ah laakiin sanadkii iyo waxba meeshan aha ayib maxaa ku xiga xaddaani suraj baa ku xigta ayib intaas marka waa isku yar dhex darmaday baab kale oo annahyu can اljuluusi cala alqabri wasalaati ilayhi buu haddana dhexan soo geliyey kaana maa lama gaarin qaala raximah اllah waxadaanii surayj ibnu yunas wacali bnu xujur qaalaha waxay yidhahdeen xadaanaa ismaaciil huwa bnu culaya ismaaciil can hishaam adistiwaa'i xaw xadaanaa muxamed ibnu muhana walafdu lah qaala xadaanaa mucaad bnu hishaam xadaanii abi yaxya bnu abi kaiir alyamaani qaala xadaana abu salama bn cabdiraxmaan can abi saciidin alkhudriy ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum اljanaasa haddaad aragtaan faquumuu kaca sarakaca oo istaaga faman tabica qofkii la socdo raacaya falaa yajlisuuna fadhiisanna xataa tuudac ilaa laga dhigo haddaad la socotayna ilaa laga dhigo dhigiddaas waa xaggee maluxudki ilaa laga dhigaa iilki iilki miyaa mise intaan iilkaba la gaarin marka la dhigayo qabriga ee laisku diyaarinayo intaas weeyaan marka labada lafdiba way soo areen xataa tuudac fi laxdi ilaa luxudka laga dhigo waxadaanii surayd binu yuunus wacali bnu xujur qaalaa waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil huwa bnu can hishaam adistiwaayi can yaxya bn abi kaiir can cubaydillaahi bni miqsam can jaabir bni cabdillaahi qaal marat janaasatun janaasaa soo martay faqaama laha rasuulullah nabiga calayh salaam baa u istaagay wa qumnaa macahu annagana waan la istaagnay nabiga calayh salaam marka hore ficilka nabiga in la raaco waa laga maarmaan la weydiin maayo maxaad u istaagtay nabiga allow waa gadaal dambe wey markaad camalkii la imaatoo shaygii tadbiiqiso su'aal markaa weydiiye cillada maxay tahay xikmada maxay tahay ujeeddada maxay tahay laakiin marka hore maxaa la rabaa inaad ficilkii nabiga aad samayso calayhi salaatu wasalaam saxaabada marka ismana weydiin jirin marka hore nabigaasay raacayaan sala allah aleh wasalam wa qumnaa macah markaasaa faqulnaa kadib baa waxaan idhi yaa rasuul allah innahaa yahuudiya waxaad u istaagtay waa yahuudiyad nabiga calayh salaam lamaba istaagayna qofkan ee wuxuu u istaagayay mowdka iyo geerida uu xasuusiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi ina almowta geeridu fazacun argagax weeye geeridu waa argagax meeshii marka la argagixi lahaa la nixi lahaa la cabsan lahaa in qosol iyo kaftan iyo sheeke iyo lagu jiro sax maaha iyo hasaawo lagu jiro faidaa ra'aytum aljanaaza markaa janaaza aragtaan faquumuu kaca idinkoo argagaxsan fadhiga ka kaca isbeddel haynaga muuqdo sidaa wey macnaha waxadaanii بن bnu raafici qaal xaddaana cabdurazaaq ahbarana ibnu jurayjin qaal ahbarana abu zubayr annahu samica jaabir بن cabdillahi buu maqlo yaquulu leh qaama nabiyu sala allah alay waslam baa istaagay lijanaasa janaaso u istaagay mar rabbii soo martay xataa tawaarat ilaa ay ka qarsoontay oo hadday gadaal u dhaafaysa ilaa ka qarsoonta haddii kale laga xabaalo laga dhiga qabrigii xadaanii moxamed bnu raaficin qaal xadaana cabdurazaq can ibni jurayjin qaal aqbarani abu zubayr ayda annahu samica jaabir bnu clo yaquulu laqaama anabiyu sala allah alay wasalam nabigaa kacayo wa asxaabu saxaabadiisii lijanaasati yahuudiyin qof yahuudi oo dhintay janaasadiisu nabigu u kacay xataa tawaarat ilaa ay ka qarsoontay marka waxaa loo kacayo ma qofkaa maya ee ina lilmowti fazacanti weeyaan argagaxaas mawdka iyo geerida ay wataya cabsidaasaa la muujinaya xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana gundar can shucba xaa waxadaana muxamed ibnu muhana wibnu bashaar qaala waxay dhaheen xadaana muxamed bnu jacfar qaala xadaana shucba can camr bni murata can ibni abi layla ana qays bnu sacdin wasahl bnu xunayf kaanaa waxay joogeen bilqaadisiya meesha qaadisiye la yidhaahdo waaqaca shahiira oo mashhuurah ka dhacday halkaasay joogeen famara bihima janaaza janaazaa soo martay faqaamaa way kaceen labadii saxaabi faqiila lahumaa waxaa lagu yidhi innahaa waxaad u kacday janaasadan min ahli lardi waa dadka dhulkan ugu nimid wey dadkii gaalada ahaa inay qabtay ee weli islaamin dadkaas way waxa dhintay faqaalaa waxay dhaheen ina rasuula allah nabiga calayh salaam marat bihi waxaa soo martay janaasatun janaasu faqaama waa kacay faqiila waxaa la yidhi yahuudiyun yahuudi weeyaan faqaala wuxuu yidhi alaysad nafsa soo naf ma ah soo geeri maaha soo dhimasho ma dhicin maan xasuusanno oon cabsanno waxadaanihi alqaasim bnu zakariya qaala xadaana cubaydullahi bnu muusa can shaybaan can alacmash can camr bn mura bihada isnaad wa fiih faqaala waxayna kuna maca rasuuli illahi sala allah alay slam famarat calayna janaaza baabu naskhi alqiyaami liljanaaza wuxuu ku saabsan yahay naskhi alqiyaam istaaggii in la nasakhay liljanaaza janaazada loo istaago laba qiyaam baa jirta qiyaamka markii janaaze iyo meyd lasoo wado la arko ah loo istaagan layidhi xadiis soo marina wey qiyaamka kalena waxaa weeye meydka aad la socotay qabrigiisa ilaa laga dhigo in la istaagaa soo aroortay oo la fadhiisanin waa la socotaa waa la keenay ilaa luxudka laga dhigo kee la nasakhay ma kii horaa la nasakhay mise kii dambe khilaaf culummadu iyo muran ay gelinayaan qaarkood waxay leeyiin wax nasakha ma jire eh marka horena waajib buu ahaa marka dambena axaadiistan dambe ee nabiga waa istaagay haddana waa fadhiistay laleeyahay bayaanuuljawaas weeyaanoo inay bannaan tahay oo yna waajib ahayn unbay ku caddaysay amarkii hore wujuub buu ahaa waajib buu faa'iidaynayay fadhigii dambe nabigu uu fadhiistayna waxaa lagu xumbaaray inaynu waajib hadda ahayn oo iska bannaan tahay inaad fadhiisato xadaanaa qutayba binu saciidin qaala xadaana leydxa waxadaanaa moxamed binu rumx bn muhaajir lafdilah xadaanaa leyd can yaxya bnu saciidin can waaqid ibnu camar ibnu sacd bni mucaadin annahu qaala wuxuu yidhi ra'aa waxaa arkay naaficun ibnu jubayr baa arkay wanaxnu fii janaaza janaazo la ku jira qaa'iman taagan ra'aanii waxay arkeen naafic bnu jubayr wanaxnu fii janaaza annaga oo janaazo iyo meyd la joogno qaa'iman anigoo taagan buu arkay qabrigii baa la joogaa meydkii waa la keenay anigoo taagan buu arkay waqad jalasa asaguna wuu iska fadhiistay naafic ibnu jubayrkaas yantadiru wuxuu sugayaa an tuudac aljanaaza in janaasada la dhigu sugayaa faqaala lii wuxuu igu yidhi maa yuqiimuka maxaa ku istaajiyey qawltu waxaan antadiru waxaan sugayaa an tuudaca aljanaaza meydka in la dhigaan sugayaa limaa baana igu xumbaaray wixii aan wixii iyo xadiidkii yuxadiu u warramay abu saciidin alkhudriy abu saciid xadiidku warramay ayaana ku camal camalfalayaa oo nabiga calayh salaam uu yidhi yaa la fadhiisan xataa tuudaca ilaa laga dhigo luxudka faqaala naafic baa wuxuu yidhi faina mascuud faina mascuud binu alxakam xadaanii wuxuu ii warramay can caliy bin abi daalib iga warramay annahu qaala inuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allah alay wasalam waa istaagay uma qacadda waa fadhiistay qaama rasuulu lahi sal slam baa istaagay uma qacadda waa fadhiistay qiyaamkaas uu istaagi jiray waa kee qaarba waxay leeyihin waa qiyaamkii meyd markaad aragtaan istaaga la dhihi jiray kadib waxaa ka dambaysa nabigu inuu iska fadhiistay iyo ma ahee waa qiyaamka meydka ilaa luxudka laga dhiga la taagnaanayo kadibna nabigu waa fadhiistay inay bannaan tahay buu caddeeyey waajib aynan ahayn halkaasuu muranka waa laba qiyaam labadaa midka loo jeedo ayaa muran waxadaanii moxamed bn muana waisxaaq bn ibraahim bn abi cumara jamiican can iaqafiy qaala ibn muana xadaanaa cabdulwahaab qaala samictu yaxya bnu saciid qaala ahbaranii waaqid bnu camr bnu sacad bn mucaad alansaari ana naafic bn jubayr ahbarah ana mascuud bn xakm alansaari ahbarah anahu samica cali bn abi aalib buu maqlo yaquulu leh fii shani janaa'is janaa'ista oo loo istaagay arrimaha ku saabsan wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayh salaam qaama waa istaagay waagii hore uma qacadda haddana waa fadhiistay wainamaa xadaa bidalika linaafic xadaa bidalik ninkan la yidhaahdo riwaayadii hore ee soo maray waxay u dhexaysay ninka la yihahdo waaqid binu camar waaqid binu camar iyo waxaa hadal u dhexeeyey naafic binu jubayr marka wuxuu le wainamaa xadaa ninkan la yidhaahdo camar oo waaqid binu camar ibnu camar binu sacad binu mucaad alansaari inamaa xadaa bidalik xadiidkaa wuxuu cali oga sheegay lianna naafic binu jubayr baa ku qabsaday oo ra'aa wuxuu arkay waaqid binu camar oo qaama istaagay xataa wadicat iljanaasa wainamaa xadaa bidalika lianna naafic ibnu jubayr ra'a wuxuu arkay waaqid binu camar oo qaama istaagay xataa wadicat iljanaasa ilaa janaasadii laga dhigay ah. ayuu taagnaa markaasuu wuxuu yidhi war cali bin abi aalib baa nabiga ka wariyey qaama inuu nabigu istaagay uma qacadda fadhiistaye iska fadhiiso wainamaa xadaa ayb ninka la yidhaahdo waaqid bidalika warkaas wuxuu ku radinayaa lianna naafic binu jubayr baa ra'aa waaqid binu camr buu arkay qaama taagan xataa wadicat aljanaaza markaasuu usoo soo deliishadoo yidhi ina rasuula allah sal l slam qaama uma qacad xadiid cali وxadثna abu qurayb qal xadثna ibn abi zaa'ida can yaxya bn saciid bhada اisnaad وxadثna زuhayr bn xarbi qal xadثna cabdالرaحman bn mahdi xadثna شhucba can mxamed bn mukdir qaala samictu mascuud bn اlxakm baa maqlo yuxadiثu can caliyi ka warramaya qaal cali baa wuxuu yidhi ra'aynaa rasuul allah nabiga calayh salaam baan aragnayoo qaama istaagay janaazo iyo meyd buu u istaagay faqumna waan kacnay waqacadna haddana asagoo fadhiistaan aragnayoo faqacadna waan fadhiisanay cali fi ljanaaza qucuudkaa marka waa midkan meydka markii la keeno qabriga ilaa luxuudka laga dhigo in la taagnaadadii ayaa la nasakhay oo in la fadhiistaa ka dambaysay ama qiyaam markii meydka la arko la wado in la istaago ina lilmowti fasacan ka asaga baaqi weeyaan waxadaana muxamed bin abi bakr almuqadami wacubaydillahi bnu saciid qaala xadaana yaxya walqadaan can shucba bihada lisnaad baabu ducaai lilmayit fi salaat in loo duceeyo meydka fi salaati salaada gudaheeda loogu duceeyo laba jeer baa meydka loo duceeyaa marna waa salaada gudaheeda lagu tukanayo takbiirta saddexaad gadaasheeda loo ducayn marra marka la xabaalo weeyaanoo nabiga uu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tatbiit fainahu alaana yas'al fainahu alaana yus'al haddaa la weydiinayaay haddaa la su'aalayaay ah. oo malaakeynkii labada malag markaasaa qofka loo xabaalaba su-aasha way bilaabanaysaa wixii dadkii bayna ka dareerinba labada jeerba waa loo ducayn وxadثnii haaruun بن سacيid الأyli أخbarana iبn whbi أخbaranii mعaawiya بن صالح can xabيib بن cubaydin can jubayr بن نufayl samicahu yaquul samictu cawf بن maalik baan maqlay cawf بن maalik radi الlahu canhu alأshjaci yaquul asagoo leh sallaa rasuulu llaahi sala allah alay wasalam baa tukaday calaa janaasatin janaaso iyo qof dhintay faxafidtu waxaan ka xifdiyey min ducaa'ihi ducadiisa oo ducada uu xifdiyeyna waxaa dhici karta kor buu nabigu u qaaday ama mar kaluu ka bartayoo uu ka xifdiyey laakiin waxay u badan tahay hadda in kor u qaaday asal ducada inuu hoos loo dhigo weeyaan laakiin litacliim ama mararka qaar inay soo fakato waa dhacdaa wahuwa yaquul nabiga wuxuu leeyahay allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu allahuma kfir lahu ilah u dembi dhaaf qofraanku waxaa weeye maxwu dunuub wa isaalatiha dembigii in qofka laga dhaafo laga zuuliyo warxamhuna waxaa weeyaan xusuulu lmaluub markii dembigii qofka laga qaado haddana ziyaado iyo naxariis iyo dheeraad buu haddana dalbaya qofka markaa ee takhliya lagu sameeyo altakhliya qabla taxliya altakhliyatu qabla taxliya marka hore ee dembiga qofka laga dhaafo markaasaa ducadiisii la aqbali oo fadli iyo raxmad iyo waxa uu sugi isagoo dembigii saaran yahay dee arrintaasi ma imaanayso allahuma kfir lahu ilah u dembi dhaaf oo horta dembigiisa qaadoo zuuli warxamhu u naxariiso oo wixii madluubahoo la dalbaayay ilaahu sii wacaafih ilaahayow iska caafi caafi min kulli aaafaat dhibaato ilah ka badbaadi wacfu canhu ilaahw iska cafi oo saamaxo waxba hu raacanin wa akrim ilaahw karaamay oo hagaaji nusulahu martiqaadkiisa nusulan min afuurin raxiim marka wa akrim nusulah martiqaadka hadda qofka waa dhintay ilahay buu marti u yahay subxaanahu wa tacaala ilahay buu marti u yahay qofkii markaa addoonkii saalixaha soo dhoweyn weyn buu helayaa iyo martiqaad weyn ayuu ilahay agtiisa ka heli subxaana wa tacaala wawasic ilaahu u waasici mudkhalah meeshaas la geliyey ee cariirigaana ilaah u waasici markaasuu maddal basar ishiisa intay aragtuu arkayaa oo ilah u waasicinaya cariiri o dhan baa laga saari waa caalam caalamu barzakh baa la yidhaahdaa caalamkan haddaan ku noolnaha adduunyada iyo aragtideeda iyo aragtida qabriga iyo umuurihiisa waa laba shay oo kala duwan marka waa shay hayb ah oo la rumayni oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa ku socdo ku dureeray siday tahay baana lagu rumaynaya lagu aamini ilaahay baa u waasixin oo u iftiimin oo albaab u furaya jannada wa aqsilhu ilaahu waxaad ku dhaqdaa bilmaa'i biyo dembigiisa waalji baraf walbaradi wax qabow oo yaxni ah wanaqiih ilaahu ahir min alkhataayaa dunuubtiisa iyo dembigiisa ilaahu ka ahir qofkan dhintay kamaa naqayta thawba alabyada marada cad saad ooga nadiifiso saad u daahirtay min adarasi wasakha marada cad wax wasakha ma laha marka hore sidaasoo kale ilahu ka dhigo oo dembigiisa wada maydh wa abdilhu ilahu waxaad ogu badashaa waxaad ogu badashaa daaran daartiisa adduunyada abdilhu daara ilahu daar ogu badel khayra min daarihi daartiisa adduunyada mid ka khayr badan ilah ogu badel isku mid maaha daaru ljanna ninkii hela iyo daaru dunya isku mid maaha walaalaakhiratu khayrun laka min aluula walaakhiratu khayrun wa abqa adduunyada aakhara ka khayr badanoo ka baaqinimo badanoo ka wanaagsan marka daarta khayrka badan waa daarta jannada ah laakiin naar qofkii la geliyo adduunyada u dhaanta wa abdulhu daaran ilaah ugu bedel khayran ka khayr badan min daarihi daartiisii oo janno ilah geli wey wa ahlan ehel ilaah ugu bedel khayran ka khayr badan min ahli ehelkiisii ehelkiisii kuwa ka khayr badan ahlujannihii ah ayuu ehelkiisu ahlujanni noqonayaan qofkii janno gala waxa issalaami ee isiziyaaran ee isbooqan ee mutaqaabiliinta calaa surin mutaqaabiliin ah ee isku faraxsan waa ahlujannihi waxa khidmaynaya ee wildaanulmukhalladuunkaha adduunyada kuwii jooga ka khayr badan waxa guryaha jooga xawrlaciintaha khayrun min ahli ka khayr badan wa zawjan ilaah ugu bedel zawj khayran ka khayr badan min zawjihi zawjadiisii iyo xaaskiisii mid ka khayr badan ugu bedel wazawja khayran min zawjihi ninkii waa loogu ducayn ducadan ilaahu zawjadiisii mid ka khayr badan ugu bedel gabadhina waa loogu ducayn ilaahayow zawjkeedii mid ka khayr badan ugu bedel macnaheeduna waxaa weeyaan adduunka haddii la joogay labadii isqabtay labadii isqabtay siday ahaayeen dhaqan iyo dabeecadba hadday jannada galaan mid ka khayr badan bay isku beddelayaan mid ka khayr badan bay isku beddeli oo ninkii zawjadiisii adduunyada haddii janno ilaahay iskugu keeno ileen dadka mu'miniinta carruurtoodii iyo duriyadoodii iyo wixii oo dhanba waa la israacinaya wixii iimaan ku raaca o dhan baa laisgeenaya jannaa la iskugu geenaya marka iimaankii dadka ay e, ehlu jannaha ahaa ee jannada iskugu tegey xaaskii waxay noqon gabadhii hore maaha middii horee maseerka badneede sheegashada badneede adduunyada uun ka hadlaysaye sheegsheegaysay dagaalamaysay murmaysay waa ku wada saa yeelee kuwa ayagaa ma noqonayaan adduunka markii ay joogaan aakhare markii la tago iimaanka qajaha jooga mu'minad weeye xawrulcin weeye waxaasoo dhan waa isku dhammaatay waxaasoo dhan waa isku dhammaatay marka zawjadiisa ilaah u hagaaji xawrlaciinna ugu dar amaa gabadha ninkeedii nin ka khayr badan ilah ugu bedel waxaa weeye ma aha nin kale ilaah si oo ugu bedel keedii hore ee qabay hadday dhintaanoo janna iskuu tagaan kii unbaa guursanoo qabi kii unbaa qabi oo ninkeedii un weeye laakiin waxa weeyaan zawjkii mid ka khayr badan oga dhig sifaatka laga hadlaya tabdiilka xagga sifaatka laga hadlaya ee daatadii maaha qofkii waa qofkii laakiin sifaatkiisii intaad beddesho kii ku aan ahayn oo ka qiimo badan oo ka fiican oo ka wanaagsan oo ka ilaah oga dhig saasaa laga hadlaya waadkhilu ljana ilahu janno geli waacidhu ka badbaadi min cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa ow min cadaabi naar naarta cadaabkeeda qaala ducadaasu nin buu ku tukanaya janaasadiisa ducadaasuu akhriyey buu lehay cawf binu maalik nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi cawf xataa tamanaytu waxaan tamaniyey an akuuna inaan ahaado ana ani dalika almayit mayidka asaga ah mayidka uu nabi maxamed u duceynayo ee ducadaa qiimaha badan ugu duceynaayo musajaabadeed la soo celinaynin ani inaan noqdaan ku tamaniye alla maxaan anigu noqon waayey ayaan isiiri buyii qofka asaga la ducinaye asagaana wuxuu majeeranaya asagoo kale inuu noqdo waa tamani wey khayr qaala waxadaanii cabduraxmaan bnu jubayr qaala xadaahu can abihi can cawf bni maliki can nabiy binaxwi hada alxadiid ayda waxadaanahu isxaaq bn ibraahiim qala ahbaranaa cabdiraxmaan bnu mahdiyi xadaana mucaawiya bnu saalix bn isnaadayni jamica naxwi xadiid bn wahabin waxadaana nasr bnu caliy aljahdamiy waisxaaq bn ibraahiim kilaahumaa can ciisa bni yunis asabeeci can abi xamsata alximsi xaw xadaana abu aahiri wahaarun bnu saciid leyli walafdu liabi aahir qaalaa waxay dha xadaana ibn wahbin ahbaranii camr bnu xaarif can abi xamsata ibni sulaym alximsi can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayrin can abiihi can cawf bni maalik alashjaciyi radia allahu canhu qaal samictu nabiya nabiga calayh salaam baan maqlay waxaal sallaa uu tukaday calaa janaaza janaazuu nabiga ku tukaday calayhi salaatu wasalaam yaquulu nabigoo leh allahuma kfir lahu ilaa uu dambay dhaaf warxamuu u naxariiso wacfu canhu ilaahu iska cafi wacaafihi ka badbaadi oo caafi xubaan oo dhan waakrim nuzuulahu irtiqaabkiisa hagaaji wawasic mudkhalahu meesha uu galay u waasixi waqsiluu ku dhaq bimaa'in biyo iyo wahaljin baraf iyo wabaradi qabow wanaqih ka dahir dunuubta min alkhadaaya dunuubta kamaa sida yunaqa thawbul abyadu marada cad loo dahiro min addarasi wasakda looga nadiifiyo waabdilhu oo ugu bedel daara daar khayra min daarihi daarta adduunya ka khayr badan wa ahlan ehel khayra min ahli ehelkiisa ka khayr badan wa zawjan zawja khayran ka khayr badan min zawjihi zawjadiisii waqihi ilah ka badbaadi fitnata alqabri qabriga fitnadiisa iyo wacdaaba naari naarta cadaabkeeda qaala cawf wuxuu yidhi fatamanaytu tamanaytu waxaan tamaniyey allow kuntu inaan ahaado ana almayitu maydka asagaa ana almayita liducaa'i rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam ducadaa nabiga calaa dalika almayt er uu duceeyey baa majeertay oo ina alla maxaad adigu noqon weyday soo nasiib maaha haddii qofkii intuu dhintay nabi maxamed ku tukaday u duceeyey sala allahu caleyh waali wasalam waa la kala nasiib badan yahay baabun ayna yaquumu اlimaamu imaamku xaggeeduu ka istaagi min almayiti maydka lisalaati calayhi marka uu ku tukanaayo qofka meydkae la keenay ma rag baa ma haween baaba loo kala qaadi ma rag baa mise waa haween ragga waa qaarka hore iyo madaxa haweenkana miskaha iyo cajziga ayaa laga hagaagaya ee bartanka ayaa lagaga toosi marka tii haweenka umu ku keenaya riwaayata muslim riwaayada kale waa kii <clears throat> riwaayatu anas bin malik isaguna waa xadiidkii kale wey وxadثna yaحya بن yaحya تmimi qal aخbarna cabdالwاriث بن سacيid can xuseyn بن dakwan almukatab qala xadaثnii cabdالlahi بن murayda can samura بن jundubin qaal sallaytu khalfa الnabiy nabiga calayh الsalam baan ku daba tukaday salى الlahu عalيه ali wasalam وصallىa calىa umi kacbin gabar umu kacb la yidhaahdo dhimatay maatad dhimatay wahiya nufasaa way umu raacday umu racw ayadoo umalay dhimatay faqaama rasuulu lah sal slam wuu istaagay lisalaati calayha korkeedii wasadaha dhexdeeduu ku toosay miskaha iyo dhexda ayuu kaga toosay rasuulka calayh salaam oo hadduu halkaa kaga tooso dadkii ka dambeeya o dhan buu ka qarinayaa waxadaanaa abubakr bn abi shayba xadaanaa ibn mubaarak wayaziid bn haaruun xaa waxadaanaa caliy bn xujr ahbarana ibn mubaarak wlfadl bn muusa kulluhum can xasan can xusayn bihada lisan walam yadkuruu makacminish waxadaanaa maxamed bn muhana wacuqba bn mukaram alcamiy camiyu qaala waxay xadaanaa ibn abi cadiy can xusayn can cabdillahi bn burayda qaala qaala samura wuxuu yidhi ibn judm laqad kuntu calaa cahdi rasuuli illah xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ahaa ghulaamu wiil dhallinyaro ah fa kuntu waxaan ahaa axfadu canhu nabiga wax ka xifdin jir dadkaa wax xifdinaayo ee nabiga wax ka baranaayo duq iyo dood nin yar iyo nin weyn rag iyo haween dadkaasaan ka mid ahaa mid walbaba nasiibkiis buu nabiga ka qaadanaya cilmiga asaga ee maftuux ee furan inanna laga xigin dhinacayaan ka qaadan jiray buu leeyahay wuxuuse leeyahay edab baa la socotay wuxuu leeyahy famaa yamnacunii igama reebi jirin min alqowli inaan hadlo oo markay odayaasha ay wax soo tuuraan oo xadiis sheegaan oo nabiga wax ka sheegaan xadiista nabiga ay ka wariyaan ay sheegaan anna inaan tuurtatayda igima reebin oo igima diidin ilaa ana haahunaa meeshaa aan ku hadli rabo ama aan joogo rijaala rag baa jooga hum ayagu asannu mini iga weyn dad iga weyn baa jooga waxaan aqaanay anigana yaqaana lama baahna marka kolba haddii wixii la sheegi qof iga weynna uu sheegi baahid keentayna ayna jirin inaan iska aamusoon xishoodoon edabsado ayaa fiican buu leeh waa masaladii aan soo maray bukhaari buu ahaa ah, muslimkana waa ka soo marraan filaya kitaab alcilm soo laguma soo marin xadiid cabdullahi bin cumar ku saabsanaa nabiga alay slam ina min ashajari ina min ashajari shajara la shajara maaluhaa ka maali muslim ah, nabiga calayh salaam saxaabaduu weydiiya wuxuu yidhi geedaha geed waxaa jira aad u baraka badanoo sida qofka muslimka oo kale ah ii sheega saxaabadii oo dhan way meel walbay sheegeen geedihii baadiyaha la aaday xaggaasaa la aaday meel kastaa la sheegay waa la garan waayey ma aha suugahay nabiga calayh salaam nabiga calayh salaatu wasalaam geedkii sheegaama ma aha ma aha ma aha markii dambe yaa sheegay nabiga calayh salaam markay sheegi waayeen cabdullahi bin cumar oo yar baa ku jiray waa iska aamusay iska xishooday nabigu wuxuu yidhi waa geedka timirtaa uu garta cabdullahi bin cumar wuxuu yidhi geedka timirta inaan dhahaan damcay waxaan arkay odayaashii abubakar iyo cumar iyo aamusanu garalla markaasaan ka xishooday buu yidhi laakiin aabihii cumar wuxuu yidhi war xishoodkaadana ma aqaanee inaad sheegtaa ii ficnaan lahayd buu inaad sheegto oo tidhaahdo hiya nakhla waa geedtimireed geeddaas barakada badan ee mu'minka oo kalea ah. ee si walba oo geedkaas timirta marxalo kasta uu soo maro waa laga faa'idaystaa geedka timirta meel lagu nacaba ma lahaba ilaa xataa markuu dagob noqdo oo soo dubo timirar baa laga dhigan ayib maxaa u sheegi weyday buui war maxaa u sheegi weyday ilan aabbuhu ama waalidku wuxuu ku farxaa ilmihiisa inuu noqdo mutafawiq horeeya oo sarreeya wiilkaadii baa waxaa soo goolka waxay qiimahaas keenay elkaa gaaray waa ku farxayaan waxay yidhaahdaan halka qof ee ku farxi in la yidhaahdo ilmahaadaa kaa fiican ama hebel baa kaa fiican waa waalidka wuxuu ku farxi in la yidhaahdo wiilkaadaa kaa fiican waa ku farxi ka naxi maayo xasaasiyiiyo dareen midna ku dhici mayso wiilkaadaa kaa fiican hadii la yihahdo qosol buu la dhici waa farxi waalawlaa an yakuuna dalika almucallim mucallimkana inuu sida ahaado qofka dadka waxbaraya inuu ku farxo ardadiisa mutafawiqiinta ah inay ka aflaxaan oo wax ka bartaan oo cilmigoodii iyo waxbarashadoodii iyo horumarkooda uu ku <clears throat> inuu ku farxo liannahu <clears throat> waxaa weeyaan natiijo fiican waay waa xasiilo fiican waa abuur fiican waa cilmu yuntafacu bihi inuu ku farxo oo ugu duceeyo ayaduna waa jecel yahay waa ku farxayaa ayib asal اllaha lii walakum an yarzuqana alcilma naafic walcamal saalix ayib wuxuu leeyahay ilaa anaha hunaa meeshan rijaala hum asanu minii iga da'san waqad sallaytu waraa'a rasuuli اllah nabigaan ku daba tukaday calayhi salaatu wasalaam calaa imra'atin maatat fii nifaasiha gabar dhimatay umulraac u dhimatay faqaama calayha rasuululah nabiga calayh salaam baa istaagay korkeed fi salaati wasadaha dhexdeeda wa fii riwaayati muhana qaala xadatana cabdullahi bnu murayda qaala qaama calayna calayha lisalaati wasadaha ama riwaayada ragga ayadu shardi muslim ma gaarsiisan sunanka waa xadii saxiixa min xadiidi anas bin maalik xadii saxiixa baabun wuxuu ku saabsan yahay rukuub lmusalli qofka musalligae tukanaya cala aljanaaza janaasada ku tukaday gaadid waa fuuli karaa idan saraqa markuu ka soo laabto qof baa janaase kusoo tukaday markuu soo laabto oo qubuurihii ka soo noqdo gaadiid waa soo fuuli karaa dhibaato ma leh sii socodka ah inuu lugayaa fiican haddayna qubuurta fogayn ama mashaqo iyo culays kale ayna ka haysanin inuu lugayaa afdal ah soo noqodkana uu gaadiid soo raaco laakiin haddii meeshii ay fog tahay ama ay ku adag tahay inuu lugeeyo oo kale dhib ma laha xadana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba lafdu yaxya qala abubakr xadana waqala yaxya ahbarana waki can malik bn miqwal can simaak bni xarbin can jaabir bni samura qaal utiya nabiyu nabiga waxaa loo keenay calayhi salaam bifarasin faras faraskaasoo macruuriy macruuriy ama murawraa mucrawraa waxaa loo jeeda mucrawraa ay curi faras leedda ah oo aan koola lahayn oon korkiisa waxba la saarin ayaa curyi la yidhahda mucrawraa fa rakibahu nabiga waa fuulay xiina sarafa min janaasati ibni daxdaax saxaabi jaliil oo la yidhahda ibnu daxdaax oo dhintay buu kusoo tukaday buu ka soo gadoomay nabigu faras aan waxba koora lahayn buu nabiga calayh salaam korka kaga fadhiistay wa naxnu namshi annaga waxaan soconnay xowlahu gaararkiisa rasuulka calayh salaam kaana yujiidu lfuruusiya kaana yujiidu alfuruusiya faras fuul buu ahaa fardafuul buu ahaa calayh salaam way adag tahay fardaha iyagoon kooro lahayn oo meel lugaha la saarto iyo meel maaragtay kooro oo lagu tiirsado iyo meel la qabsado aan lahayn in lagu ordo oo la isticmaalo way adag tahay ilaa qofka aad u yaqaana mooyeene dadka laakiin aad fartaha u yaqaano waxaasoo dhan way u sahlantahay korka isagoo kaa fulaan bay eryayaan oy hadday rabaan hataa ay iska wareejinayaan xadiidkii abu dalxa ay qisadii ku saabsaneed nabiga calayi salaam intii madiina qayra ka dhacday aras abu daxa u lahaa oo cuniyah intuu ku booday markiiba ayuu nabigu wuxuu u eriyey meesha qeylada ka yeedhay sala allah alay aslam meesha qeylada ka yeedhay buu tegey markii buu soo ogaaday waxba inayna jirin saxaabadigu isla markiiba ka hor yiba iyagoo soo didaaya markaasugu wuxuu yidhi lan turaacu waxba cabsi ma jirta iska noqda buu yidhi sala allah alay wasalam marka waxaa tababarka nabiga iyo furuusiyadiisa iyo rujuuliyada iyo kartida ku jirtay sala allah alay waali wasalam kartida qofka muslimka inuu xayawi yaha la rabaa insaan xay qof nool oo karti leh oo camal markuu qabanaayo si kartila u qabanayo oo nashaadla u qabanayo oo cajiz iyo cagajiid iyo tabardarri iyo dacfi lama baahna almu'min alqawiy khayru min almu'min aldaciif muminka qawigaa khayrun waa xabu ila allah min almumin adaciif ka daciifka ee muminka waxaa ka khayr badan midka qawigaa kartida iyo waxqabadka leh saasuu ahaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam ma aha aragtida dadka qaar ay u maleeyaan dadka ahlucilmiga iyo culummada iyo kada inay sifaatkooda ay tahay dad daciifa ah oo jilicsanoo kadaa saa in loo maleeya ma aha tawaaduca waa qalbiga tawaaduca waa qalbiga iyo khushuucda laakiin waxqabad markay timaado si kartila la rabo wax loo qabto in maskiin layska dhigo ma aha oo lasdaciifiyo tabarta laiska dilo mayd laiska dhigo aan dhimanin waxaa la dhaha hebel waa mayd aan dilaacin ba la dhaha وxadثna mحamed بن مثنى ومحamed بن بشhاaر ولفظ بن مثنى qاaل xadثna محamed بن جعفر xadثna شhuب عن سiماك بن xرب عن jابر بن سمر qاaل صلىa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم nabiga wuxuu ku tukaday cala bni daxdaax uma utiya bifarasin faras baa nabiga loo keenay curyin leedoohoona waxba kooran lahayn facaqalah markaasuu nabiga calayhi salaam caqalahu waxaa u qabtay rajulun nin farakibahu waa nin baa u yar qabtay intuu ku boodayay rasuulka calayhi salaam markaasuu nabiga calayhi salaam ku boodoo fuulay fa wuxuu gudagalay yataqawas yatawaqas inuu kadlayn tawaqasku waa waa socodka xogoog ee kusoo qababka ku jirto kadla la dhahaa jacala yatawaqas inuu kadlaynaya faras dee waxaa weeyaan aad baan u ordaynin tallaabana aan ahayn yar socdo yar ordaay yatawaqas bihi nabiga cala islam uu la kadleeyey wa naxnu natabicuhu annagana waan raacaynay oo waan la soconay nascaa khalfah gaararkiisaan didaynay rasuulka calayh isalaatu wasalaam rasuulka faraskaasu wataa aayar buu farasku yar kadleynaya saxaabada way didayaan inay nabiga ka haraan ma rabaan qaala faqaala rajulu min alqowm nin qoomkii ka mida ah wuxuu yidhi ina anabiya sala allah alayh wasalam qaala wuxuu yidhi kam min cidqin mucallaq badanaa inta laamtimireed mucallaqin la suray oo mudallaa loo raariciyey filjannati jannada gudaheeda libnu daxdaah kam min cidqin mucallaq badanaa laamtimireed iyo rucub cinab iyo timir iyo midho ah oo mucallaq la suray oo mudallaa la raariciyey filjanna jannada gudaheeda yaa iska leh libnu daxdaax waa ninkii kusoo tukaday nabiga janaasiintii ka soo noqday ibnu daxdaax baa iska leh oo qaala shucba wuxuu yidhi liabi daxdaax buu yidhi waxay leeyihiin ninkan la yidhahda ibnudaxdaax ama ibnu ibnudaxdaax qisuu lahaa abulubaaba saxaabigii la dhihi jiray iyo agoon ayaa murmay waxay ku doodeen beer laantimireed iyo beer bay ku doodeen anaa iskale iyo anaa iskale abuulubaaba marka waa ku adkaystay nabiga alay slam baa wuxuu yidhi iska sii daa cidqun fi ljanna yaad leedahay iska daa agoonka waa carooday abulabaad waa diiday ah, nasal llah tawfiiq wasadaad waa ku adkaystay war jannada laan timir oo jannada leedahay sadda waa kaasuu ku adkaystay oo yidhi anigoo beertaydii wiilkan kurayga u day maayo waxaan maqlaayay markaa abulubaaba hadalkiisaas ibnu daxdaax markaasuu beer idil oo beer timireeda intuu iibiyey yuu nabigu u yimid calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi nabi allah weli jaaniskii iyo ma furan tahay haddaad beertan timirtaa aan bixiyo sadaqaystoon agoonkii siiyo beer jannaah iyo timir jannaah iyo laamo timir oo raaracda oo jannaa ma heli haa buu yidhi nabiga calayh salaam agoonkiibu farta ka geliya beerta dhanneed oo irku wareeg khalaas awa hadda beertii iyo dhulkii iyo deegaankii iyo noolashii wuxuu dhan waa isku dhammaantay maanta maxaa baaqi ah beertii abudaxdaaxo jannada beertii abudaxdaaxo jannada basaa maanta ka jirta wixii kale isku dhammaatay baabun fi laxdi ونصب اللبن, اللبن على الميت والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا